nabiga saxaabtiisa kuwa weeraraya qaariina micnaha habeenkii weerarka lagu qaado markuu fa aqaara nabiga oo weeraray calaa bani lmustalib qoladaas la yidhaahdo oo weeraray qaariina igoo weeraraya ta'kiid leewa saas hadday dhacday falcilmu yuxiitu cilmiga wuxuu koobayaa ana albayaata dadkaas habeenkii dagaal lagu qaado oo habeenkii la miro iyo waliqaarata weerar haddii eh, ayaga la weeraro idaa xalla hadduu bannaanaaday weerarkaas biixlaali rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa banaynkiisa hadduu la bannaanaaday lam yamtanic axadun axad kama reebtoono bayata habeenkii weeraray aw aqaara maalin weerar wuxuu ahaadabo min an yusiiba inuu asiiba kama reeboono annisaaa naagihii iyo walwildaana inuu reeb inuu weerara kama reeboon hadduu nebiga baneey hadalkaas in habeen la weeraro ama maalin marka saasba hadday tahay ma ka reebtoona nin muslim ah inuu naagahoodii ama wiilalkoodii wax inuu ka dilo marka fa yasqutu waxaa ka dhacaya ninkaas weeraray alma'hamu fiihim inuu ayagu ku dambaabo waa ka dhacaysa maadaama ayba sharci islaamka kuu banay in weer lagu qaadi karo dembikaas soo gelaya male naagtii ku dhimato iyo caruurtii ku dhimato walkafaaratuna way ka dhacaysaa kafaaradii waxaa weeyaan waa noo imaa doontaah qofka la dilo oo muslimka ah haddii lagu caafiyo diyo lagaa rabo marka waxaa lagaa rabaa intaad diyada bixin horteed kafaara inaad la timaadid oo noo imaa doonta aayadda ku xigto kafaaradaasoo cidqu raqaba ah ama laba bilood oo layska daba sooma ah sida annaga hadda aan naqaano diyada keligeed layska bixina ma ah ninkii ninkii dili soon ama waxaa laga rabaa kafaara waa noo imaan doonta iyo walcaqlu diya isla bixintii caqli waxaa la yidhahdaa waxaa loo jeedaa ninkaan haddii qof ou si oo gafa u dilo isagoo maalan ugaar iyo wax tooganaya qof muslima ku dhufta ninkaas dilkiisa khata oo gafa weeyaan ninkaa diyadii marka haddii qisaas ma laha liannahu adig kasu ma aadan dilin oo lagu qisaasan maayo laakiin waxaa lagu leeyahay ama diya in bixis ama lagu cafiyo marka diyadii haddii lagaa dalbo ninkaas gafka waxa u dilay qaraabadiisa waxaa waajib ku ah diyadii inay la bixiyaan caqliga kaasaa la yihahda lanno maadaama ninkan gaf uu ku dilay ninkii kas u dilay kuma jireen sharci islaamku waxaa uu banaan uu ku waajinaya qaraabadiisa sidii u kala dhowdahay in diyadii loo saaro haddii ibnu cadmiga iyo wamaa xawlahu ay ku filnaadaan dadkii ka dheer lasii aadi maayo hadday ku filnaan waayaan haddana dadka sii dheer hadday ku filnaan waayaan dadka sii dheer ilaa ay qabiilkii ay ka qaato inay diyada isla bixiyaan marka caqlikaasaa la yidhaahda iyo aa ka dhacay qawad inuu qofkii loo qisaaso caman buu ka dhacayaa asaabahum caruurtii iyo maxaan ku idhaahdaa iyo dumarkii wax ka asiibo raggii waaweynaa sharcigaa buu baneey kuwaas maxaa yeelay id ubiixa lahu waxaa loo baneeyey an yubayita inuu habeenkii miro oo wayuqira oo weeraro walaysat lahu ma lahaanin xurmat lislaam islaamka xurmadiisa ma laha marka in habeenkii la weeraro oo dhinac laga maro sidii ayna xoog noogu soo yeeshanin waa bannaan tahay sharci islaamka markii la yidhahdo ayib marka taa waa qayb walaa yakunu lahu ninkii ma ahaado ninkii dee weerarka qaaday ma laha qatluhum caruurtii iyo dumarkii inuu dilo ma laha caamidan asoo u kasaaya lahum ayaga mutamayiziina ayagoo ka soocan gaaladii kale caarifan bihim asoo garanaya inuu dilo malaha hadday dhacdo meeshaan weerarkuu qaadayna haddaan ogaano meel malja ah oo caruurta yaryar ay ku aruuriyaan inay jirto ragga kalena ay meel ay jiraan inaan caruurtaas dagaal aan ku qaadno dhammayno ma bannaano liannahu duruuftii awal noo badnay leed waxaa waay annaga kalama naqaano cadowgeenna meesha ku jiro haddaan ihaado aan kala saarnana cadowg waa nagu soo qawiyeysanayaa marka si duruuftaasaan loo banay weerarka saasaan ugu qaadayna laakiin maadaama aan ogaanay carruurta meel gooni inay joogaan ama dumarka ragga muqaatiliinta meel ay joogaan in loola qasda iga in la dila ma banaano nahyigiyaa imaanaya marka kan marka xadiidkana kanaan loo saaray kanna intaa loo saaray walaa yakuunu lahu lilmugiiri ninkii weeraray ma laha qatluhum caruurtii dumarkii inuu dila caamidan asoo u qasayo lahum ayaga u qasdayo mutamayiziina xaal ayuu kuwa ka soocan oo kuwa ragga iyo dumarka ay kala soocan yihiin caarifan bihim asoo garanaya inuu dilo uma banaano maxaa fa inamaa nahaa nabiga waa reebay can qatli wildaani buu reebay caruurta la dilo liannahum lam yabluguu kufran gaalnimo ma ayna gaarin oo fayacmaluu bihi ay ku camal falaan caruurta waxaan loo dilaynin waxay tahay gaalnimo oo loo tiriyo malax maxaa yeelay ninkaa intuu takliifka gaarayo waxa weeyaan xukunkiisa kalama caddaani marka waxay noqonaysaa baa laleeyahay gaalnimo looma xisaabayo liannahu ninkaan ikhtiyaarkiisii caqligiisa wax ma gaarin dacwadii inuu markaa fahmaa la rabaa markaa kadib hadduu diido yay xukumka ku fulaya qofka inuu caqli leeyahay baaliqna haddana uu yahay diintina ay gaarto intaas markuu kasoo bixi waayo gaal lagu tilmaamaya laakiin nin iska dhashay weliga diin aan soo gaarin lama dhihi karaa ninkaa diintii u diido gaal maba wax u gaarsiiyo lama arko ahlulfitra buu la xugum noqonay haddii laakiin eh, uu sidaas oo kale majnuun ama yar yahayna sidaas oo kale xukunkiisa ma socdo marka caruurta sharciga wuxuu u dhaafay liannahum lam yabluguu kufran ma gaarin fayacmalu bih wa can qatli nnisaai naagaha in la dilana waa laga reebay liannahu laa macnaa fiihinna naagihi macno ay leeyihiin mala liqitaalin dagaalka haddii loo fiiriyo macno ku malaha oo dumarkana ma dagaalayaan islaamka markuu leeyahay gaaladan waaweyn ha lala dagaalo waxaa loola jeedaa islaamkay hortaagayaan iyo dacwada ay gaari lahaayeen yaa in laga bixiya la raba marka haddii raggii meesha laga bixiya dumar wax ma diidayaan awood ay wax ku diidaanna ma lah marka waxaa lagu leeyahay iyada dumarka saasaa loo dhaafo ayib wa annahunna dumarkii iyo walwildaana caruurtii yutakhawaluuna waa la adeegsadaa oo waa la adoonsadaa oo fayakuunuuna waxay noqonayaan quwatan quwo bay noqonayaan liahli diin illaahi haddana waxaa loo dhaafay sidaas keligeed ma ahee caruurta iyo iyo dumarka waa la adoonsanaya marka waxaa weeyaan muslimiintiyaaba ka faa'idanaya naagaas waa islaamayaan sida badan caruurtaas daarta islaamka haddii la keeno isla marka islaamkaas lagu tarbiyanaayo ay qaadanayaan ama hala xuray ama addoonnimadooda ha lagu haysto laakiin yakuunuuna khawala wahum khadam yaa la yidhahda addoonnimo iyo wixii lamid marka sidaa daraaddeed labadaas macnaa loo reebo marna islaamkaa ka faa'iidaysanayo marna waxaa ka faa'iidaysanaya dhib dhib oo ayaga laga cabsanaa mustaqbalan mala addoonnimadana waxa keentay waxaa weeyaan maadaama ninkaa muslimkaa ah, dagaal ou gelayo naftiisabuu bixinayaa ou dilayaa liyascada bihaa gayru liannahu adiga markaa dagaalgelay gaaladaans wallahi le ilaahay xikmo ulama jeedo laakiin waqaatiluuhum hataa laa yakuuna xataa laa yakuuna addiinu xataa laa takuuna fitnat wayakuna addiinu kulluhu lilah macnaha diinta ilaahay soo ku noqon karaa ina nimankan meesha laga bixiyo saasuu ku noqon karaa marka horta waxa weyaan aniga naftayda baan dilayay inuu asiga islaamkaas u gaaro waa mid weeyaan midda kale haddii inta lasoo qabta layska layn lahay waxaa uga fiican in la adoonsado markii la adoonsado ninkaan naftiisa ku bixilaya waxaa mukaafa'a loo siiyey ninkaad u dhimo lahayd inuu ku adeega haddaad awoodda ka badisa markaa kadib haddana waxaa loo furay abwaab badan oo qofkii lagu xorayn lahay oo markaa ninkii kafaaratulyamiin galo ninkii qatli galo ninkii jimaac ramadaan galo ninkii ilaahay camal ugu dhawaada rabo faku raqabaa loo shardiyaa gibigeed intaas waxaa la doonayaa dadkii lasoo qabtay in lawada xoreeyo marka waxa weeyaan waa xikma ilaahiya ee ma aha qofka bani aadamka ninkuu ninka xoog badan yahay ha adoonsado macnaani ila fudud ma aha sidaas oo kale id u ma aha ayib fain qaala qaa'ilun haddii uu yidhaahdo nin wax yidhaahdo abin haadaa midkaan cadday bigayri igu cadday haddii uu yidhaahdo midkaan waaba fahmeen ma mas'ala shaad e miya oo islaamka keligeed maa ka jirto mase wax kalaa jiro ayada la maal oon aada ugu fahmo miaalka iyo badi waa macnihi fain qaala qaa'ilun hadduu yidhaha abin haada midkaan iyo cadday bigayrihi qiila waxaa loo yidhahdaa fiihi ay fii maa taqadama waxaa ku sugan maktafa alcaalimu bihi nin caalimu wuxuu ku kaaftooma min gayrihi kaga kaaftoomaa ku sugan yani haddaad miaal doonaysid kaasaaba kaaga filan buuri ee wax badan inaad sii dalabtid ma ah yani fiihdaas waa khabar muqadam maadina waxa weeyaan waa mubtada muahar kalaamka saasuu ku egyahay fiihi fi lmithaali aladii dakartu laka mithaalkii aan kuu soo sheegay waxaa ku sugan maa ah ku sugan shay iktafa alcaalimu bihi ninka caalimka uu ku kaaftoomayo min gayrihi gayrkiisa uu kaga kaaftoomayo fa in qaala marka haddii uu ninka yidhaahdo afa ma helaysaa maa tashuduhu waxaad ku adkaynaysid bihi bimaa taqadama oo hayrahu aan ahayn asiga aan ahayn shaygii soo hormaray wax aad ku adkay kartid oo asiga aad ku qawiyeynayn mahelay haddaad i tiraahdo oo wa tushabihuhu aad ku shabahaysid min kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa wax ka shabaha mahelaysaa haddaad i tiraahdid qultu waxaan ku leeya nacam yani imaamu shaafici mawsuuca weeyaan waxaa adiga aada u adag annaga hadda waxaa nagu badan markaan naxwada akrisa jirna ama balaaqada ama fiqiga qaacide kasta hal miaala loo hayo almudaaf wاlmudaafu ilayh haddii alif eh, mudaafka haddii mudaafu ilayga uu al ku jiro mudaafka hore al hadduu ku jiro mudaafu ilayhi lama idaafayn karo ilaa ida kaana alأwalu caamila fi الthaani miaalkiisa kaljacdi الshacr bas waay wax kale ma laha baynamaa hadda waxaa nagu soo dhaaftay mi-aat alamhila oo taas oo kale ah marka qaacidada haddaadan amhila mutanawica u keeni karin ee hal mihaal keli ay tahay weligeed sidaad rabto u fahmi maysa ama ha noqoto fanni kasta ha noqoto marka hadda waxaa weeyaan qawaacid kuliye ah oo sacbi jiddan in loo helo mihaal ayada lamid ah yaa imaamu shaafici kula maa uliba maziidan ya'ti biha baynamaa hadda cilmiga usuulka kitaabaha hadda la akriyo oo cilmiga loo yaqaan usuul wuxuu noqday cilmi ajnabi fiqiga ah waagii hore waxaa usuulka loo dejiyey in loo adeegsado sida fiqiga loo fahmo iyo sida masaa laysu raaciyo usuusha saasay ahayd akhiiran wuxuu iska noqday cilmi qawaacid muqacada ah oo haddana shadiidati sucuuba ah aan loo helaynin ilaa likulli qaacida mihaal faqad kullu waaxidin mutaakhirka yanquluhaa min almutaqadim mihaal ma lah imaamu shaafici awal man wadaca alusuul walqawaacid yaad arkaysaa low ay kitaabkiisa la akri lahay amilo badan qawaacid badan oo amilo aan loo haynin baa laga heli lahay ayb marka wuxuu ihi fain qaala hadduu yidhi afatajidu ma helaysaa maa tashuddu bihi waxaad ku adkayso gayrahu asiga aan ahayn ma helaysaa oo wa tushabbihu aad ku shabahdo min kitaab illaahi qultu waxaan ihi nacam qaala allahu ilaahi wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin an yaqatula mu'minan ilaa khata bal aayaddaas u fiirso annaga hadda tafsiir ma joogne laakiin ninka mu'minka aayaddan oo kale markuu dul maro yani dilka oo ninka mu'minka la dilo heerka ilaahay subxaanahu watacaala oo annagana abuurtay heerka ay ka joogta bal fiiri wamaa kaana limuminin baa leedahy nin mu'mina uma habboono oo uma bannaano oo uma cunintanto an yaqtula mu'mina nin mu'min kale inuu dilo ilaa khata'an gaf inay tahay mooye marka adiga haddaad tahay dad kale la hadlaya wamaa kaana limu'minin haddaad bahe nin mu'min aadan ahayn taas badkeeda gooni weeyaan hadda muslim lalama hadlayo muslim waxaa laga yaabaa munaafiq xataa hoosta waa kaga soo geli kara laakiin wamaa kaana limuminin an yaqtula mu'minan nin mumin aynu mu'min kala dila maba haboono mana banaano mana u cunintato ilaa khaaan gefka lama celin karo adoo wax kale ula jeeday iyo gacanta kaaga fakatay ama meel kale adigoo tooganayso qofkii madaxa kaga dhacay wax kasta waa dhici kara khaطأan marka taas hadday tahay mooye tan kale horta maba aha lid ayib waman qatala mu'mina nin mu'min ninkii dila khaطأan gaf u dilo fataxriiru raqabatin facalayhi korkiisa waxa ahaad taxriiru raqabatin qoor inuu xureeyo waxaa weeyaan qolada majaaska ay qola ku magacaabaan laakiin waxaa weeyaan waa tacbiiru اljuزءi wa iraadat kul yaa lagu magacaaba raqabadii waa jismigii qayb ka mid ah laakiin cubira biljuzi eh, wa uriida bihi اlkul yani qofkii oo dhanaa la xurayna saasaa loo jeeda fataxriiru qabatin qoor macnaha qof muminad in la xuray muminad iyo wadiyatun in la bixiyo diyadoo musallamatun loo dhiibayo ilaa ahlih markaa qof ninkii mumin ninkii mumin dilo horta taxriiru qabatin mumina laga rabaa qof mumin ah oo la addoonsaday inaad iibsatid aada xoraysid kow iyo diyadiisii diyadii boqolkii haalaadoo geela ahay dadkaan hadda waxay caadaysteen oo waxyaroo la siinaa rafisa laba malyanaa la geynaa khalaas intaana naga tabar ah dilkii taas waxay keenaysaa wax kastoo mukhaalafa islaamka lagu sameeyo dhibaato horlaa ka dhalinayso liannahu xataa ay dhacda xataa ninkaan horta in la cafiye ma haboono dagaalka hadduu bato oo dilka u bato ninkii nin dila inuu qabiilkaas yihahdo ninkaas in noola dila mooye ka harimayn taas markay dhacdo walakum fi lqisaasi xayaatun baa imaanayso ninkii in la dila hadduu ogaado mooryaan kasta uu yahay waa dhaafay hadday dhacdo in la dhaafo oo la cafiyo haddee ninkaan haddiiba khata tahay haddee lamaba dili kareen oo gaf haddayba tahay lama dili kareen laakiin diyadii in laga qaado diyadina waa in sida ilaahay ugu talagale boqol halaad ugu yaraan in la qaymeeyo intay gaari karto laba boqol oo malyan inay gaartaa dhici karta in laga qaado oy dadkii ay xanuujiso marka dad kasta waa tashana waxay leeyin warsaana ma anfacdeen yaana dhiig isku gelin macnihi saasay noqonayso ninkii gaf u dilaa laga hadlayo wadiyat musallamatu ilaa ahlihi ilaa an yasadaquu inay iska sadaqaystaan oo iska cafiyaan ilaa an yatasadaquu way marka fain kaana haddii uu yahay min qowmin haddii uu ka mid yahay qowmkoo caduwin lakum adinka cadow idiin ah wahwa ninka la dilayna mu'minun ou yahay fataxriiru raqabatin mumina qoor mu'minad ah in la xoreeya waajiba waxa weeyaan gaalaan weerar ku qaadnay nin muslim ah oo mu'min oo ku dhex jiro yaa ku dhintay aa la dilay ninkaas diyo laga bixi maayo liannahu diyadiyaa la siinaya qoladau ka dhashaaba gaale marka diyada haddaan siino ayaga annagay noogu soo qawiyeysanayan dagaalka nagu soo qaaday marka ayaga waxba la siin maayo laakiin ninkaas mu'minkee la dilay awgeed taxriiru raqaba adiga marka qof mu'min ahaad xoraynaysa laakiin diyo lama siinayo liannahu min qawmin huwa caduwun lana hum caduwun lana saasaa la leeyahy wain kaana hadii uu yahay min qowmin haddii uu ka mid yahay qowmkoo baynakum wa baynahum adinka iyo ayaga miihaaqun ballan idiin dhexeeya oo cahdii ballan fadiyatun yaa waajib diyadoo musallamatun la dhiibay ilaa ahlihi ilaa ahli lmaqtuuli ninkii la dilay ahalkiisa qola gaalo ahy ballan naga dhexaysay yaa la dilayaa nin laga dilay marka ninkaas haddii uu mu'min yahay diyadiisii wain kaana min qowmin baynakum wa baynahum miihaaqun fadiyatu musallamatun ilaa ahlih diyadaas yaa diyada yaa la siinaya iyo wa taxriiru raqabatin mu'mina hadduu ninkii mu'min yahay laakiin qolada ka dhimataa qola ballan naga dhexaysa daraad idin ku qaadna aan ahayn qoladaas cabsi kama qabno say fitnada usii badanin maadaama annaga gardarada aan leenahay xoolihii diyadood yaa la siinaa haddii ninka muslim ou yahayne diyada la siinayo yaa qaadanayo dadkiisii oo dhaxli lahay leanna waxa weeyaan nin mu'mine nin kale mooye wax ma dhaxli karo waana soo dhaaf haddii uu gaal yahay ninkaas yahuudi iyo nasaara iyo waxay lamidina diyadii muslimka laga bixilahay saddex marka loo dhigo qaybaa laga siinay marka almuhim fataxrif raqabati mumina iyo diyadaasoo la bixiya labada suura ay leedahay faman lam yajid markaa raqabadii ninkaan helaynin fasiyaamu shahrayni mutataabicayni facalayhi korkiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilood in la soomo mutataabicayni israacsan towbatan min allahi iyadoo ilaahay loo towba keenay markaan sida hadda naga jirto oo kale addoon lamaba haayabo laba biloodoon habeen laga anfurayn maalin aan laga habeenkii kuma jirtee hal maalin la anfuri maayo haddii hal maalin aad anfurtid gadaaladka bilaabi soddonki wax kama jirto lixtan maalmoodoo isku xigto adina soonta la rabaa waxaa la rabaa waxaasoo dhan qofkan in loo sameeyo sowsan ugu fikirin nin mu'min ah si uu dili lah wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday caliiman kii og oo ogaal badan waxaad samaynaysiin xakiiman haddana xikmo badanoo waxaad samaysaan wax u dhigmood ku haboon buu sameeya markaas kadib a ilaahay wuxuu uhi waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima ninkii mumin nin mumin ee kas u dilo waxaa lihi jahannamuu galayaa waa ku ilaahay baa u caroonaya cadaab cadiibna waa leeyahay qolaa waxay leeyihiin gaalnimadaasba yuuba yuu noqonaa nin muslim haddouba nin muslima disho marka ninkaas muslimka oo muslimka la hadlayo waa laba qofood oo isgagaashay ee yacni ay markaa dhirifkii iyo caradii uu ka batay oo qofkii maruu dilay usan is-agoon laakiin haddaad tiraahda aniga qoladaas reer hebloy ah inan dilnaaba noo bannaan dhiiggeeda noo bannaan haddaad tiraahda dad muslimiin dhiiggeeda haddaad ba xalaasheetid islaamba ma tihidba taas baab kalay gelaysa taxliil alistixlaal baa la yidhahda midda laga hadlaayo laba qofoodee wax ka xumaatay ay wax isku wada wadeen aygoo dagaal isula jeeda isdileen oo macnaha ayna ka ahayn ninkaan dhiiggiisa banaysa laakiin iska celi ninkaan waa ku dulmi oo kale ay ka tahay aa laga hadlay laakiin nin aada leedahay qoladaas inaan dilnaaba noo banaanbo taas baad kala way ayb hadda waxaad fiirisaa fataxriiru raqabatin mu'mina looma sheegin ilaa marka uu dilka gaf yahay mooye laakiin ninkii kas wax u dilo ee qisaasta looga cafiyo taxriiru raqaba ma laga rabaa ma sameye qolada imaamu shaafici waxay qabaan maadaama ninkii gaf wax u dilay la yidhi diyadina iska bixi raqabadina xuray la yidhi ninkii kasu dilay waaba ka daran yahay raqabadii waa laga sii rabaa diyadii oo muqallada oon lala bixinaynin qofka hadduu kas wax u dilo qaraabadiisa bixin mayso annaga wixii dhammaa iskayn darsa ninka oo caqliga diyada ay ka bixinayso waa ninka gaf u dilay weeyaan laakiin ninkii kas wax u dilay maalkiisaa laga qaadaya diyada dad la bixinaya ma jiraan ko raqabadiina marka waa laga rabaa oo maxaa yeelay ninkii gef u diliba haddii laga qaaday waxa weeyaan waxaa laleeyahay waa min baabi owla qolo kale kaleoo fuqahaa madaahib kale waxay qabaan ninkii kas wax u dilay haddaan loo dilan waa sidaa haddii kale diyaa laga rabaa laakiin raqaba ma laha maxaa jira laleeyahay waxay leeyihiin ninkaan kasba wax u dilay taxriiru raqabo waxaa weeyaan kafaaraa loo jiday ninkaan gafka wax u dilay dembigiisa waa yaryahay intii yaroo ka dhacday baa lagu sifaynaya laakiin ninkaan kas wax u dilay qoor aad sheegee boqol qoor hadduu xureeya wax loo dhaafaa mala wabitaali raqabo korkiisa ma ah inuu towbo keeno diidan iska bixiyo hadhowti damba ninkaas u dilay asigana ilaahay waxay kala helaan bay leeyihin marka raqabada waxaa loo jiday nin dembigiisa uu fudud yahay yaa la rabaa ceebta yaroo meesha ka timid iyo tuhmadii in lagu asturo laakiin nin muslimi nin u bareeray qoor xurayn lagama rabo saasay qolo kale leeyihin ayb markaa maxalushaahidka hadda wuxuu musanif ula jeedaa qaala wuxuu ihi faawjaba allahu ilaahay wuxuu waajibiyey biqatli lmu'mini ninka mu'minka dilkiisa khataan loo dilo addiyata yuu waajibiyey iyo wa taxriira raqabatin raqabo oo la xoreeyo yuu ilaahay waajibiyey wa fii qatli di ninka ballanka u saaxiibka dilkiisane addiyata oo waajibiyey iyo wataxriira qabr maxaa yeele idaa kaana hadday ahaadeen idaa kaana waxay ahaadeen macan dhammaantood mamnuucay addami dhiigooda kuwa la reebay biliimaani lagu reebay oo waa mu'miniin dadka la dilay iyo waalcahdi waddaari cahdi waa ninkii gaalka ahaay oo la dilay oo laakiin miithaaq aan ku jirnay iyo waalcahdi ballanki iyo waddaari macan daartina way nala joogaan oo dad weer lagu qaaday qaadaymaa muslimiinta ay dhex degnaayeen oo ballan baa naga dhexeey marka haddii iimaan ay haystaan dhiigooda waa mamnuuc haddii iimaan la waayana cahdi iyo daar oo ballankii ay nala galeen iyo daarta ay nala degan yihiin ay ku fakanayaan marka fa kaana almu'minu waxau ahaaday ninkii mu'minka ah oo fi daari daarti ku sugan daartoo gayri lmamnuucati aan mamnuuc naga ahayn waa nin mu'min ah laakiin meeshuu degan yahay dal gaalo waay waa daar aan mamnuuc ahayn wahwa mu'minkana mamnuucun biliimaani iimaana lagu reebay in lagu dilo in la dilo waa reeboon tahay bisababi iimaanihi ninkaan asiga waxaa lagu leeyahay meeshuu degan yahayna waa meel in la weerar anoo ay naga xarimneen ay noo bannaan tahay waa dal gaalo asigana wuxuu noqday mu'min oo dhiiggiisa aan la daadi karin bisababi iimaanihi saas markay noqotay jucilat fiihi waxaa la yeelay alkafaaratu kafaaradii baa la yeelay biitlaafihi dilitaankii sababteeda juciladaas ina khabar laga yeelaa fiican fakaana almu'minu wuxuu ahaaday fi daari ku sugan daarto gayri mamnuucati wa huwa mamnuucun biliimaani asna iimaanka sabde dhiigiisa uu mamnuuc yahay wuxuu ahaaday jucilat fiih kii la yeelay oo fa jucilat aan la dhihi jucilat fiihi waxaa la yeelay alkafaaratu kafaaro oo cituur qaba biitlaafihi dilitaankii sababteeda walam yujcal fiihi lama yeelin addiyatu diyo in la bixiya lama yeelin wa huwa asna mamnuucu dami dhiiggiisana mamnuuc u yahay biliimaani bisababi liimaani dhiiggiisa in la daadiyo ma banaano iimaanka sababtiisa ayib marka intaasoo dhan muqadimay ahayd falamaa kaana alwildaanu caruurtii markay ahaadeen iyo wnisaau naagii oo min almushrikiina ka mid eh laa mamnuuciina biiimaanin iimaan kuwa dhiigoodu ku reebtoon yahay ma ah walaa daarin daar kuu ku reebtoon yahayna uusan ahayn markay arrintoo saas ahaatee lam yakun fiihim wax naga waajiba male caqlun diyo oo laysla bixiyo walaa qawadun qasaas walaa diyatun diyana male walaa ma'hamun dembina male in shaa allahu walaa kafaaratuna maleh wuxuu leeyahay hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku wuxuu ku sheegay nin mumin ah oo daar mumin lagu dilay addiyatu waa cidqu raqabatin aw sawm nin mumin ah ee dhul gaale lagu dhex dilay diyadiyaa la waajibay ee maxaan dhihi lahay cidqu raqabaa la waajibiyey ama soomkii nin oo gaal ah laakiin dad ballan ay noo dhexaysay naga dhexeeyey diyadii baa la bixiyey ama mumin oo dad gaale dhex joogo ballan naga dhexaysay diyadii iyo cidqu raqaba laakiin haddii ay yihiin markaan caruur iyo dumar dal gaalo ah eh, weerarkooda ku dhintay iimaan horta dhiiggooda lagu ilaaliya ma daar ay joogaan oo muslimiinta daartoodina ma sidaa daraaddeed markaan dembina nugulamaha qisaasna ma lehe diyo laysla bixinaa malaha diyo kaloo qofkii qaatilka raba dembina maba ka saarna buu yidhi maxaa yeelay biixlaali illaahi biixlaali rasuulillaahi baa loo manciyey marka hadal waadix jiddan weeyaan falamaa kaana alwildaanu markay ahaadeen caruurtii iyo wanisaau oo min almushrikiina ka mide laa mamnuuciina biiimaanin kuwa dhiigooda la reebay iimaan lagu reebay aysan ahayn walaa daarin walaa mamnuuciina dama bidaarin kuwa dhiigooda daarta ay degiinoo muslimiinta lagu reebay ayna ahayn lam yakun fiihim sidaa daraaddeed ma ahaanin caqlun diyo laysla bixinayo walaa qawadun qisaas male walaa diyatun diyo uu ninka qaatilka ee bixinayo male walaa ma'hamunna dembi ka soo gaaray male in shaa allahu walaa kafaaratu kafaarana ma jirta buu leeyahy waa hadal waadixa marka taas buu meesha u daliishtay ayb fii qusli ljumucati jumca iyo jumuca waxay la yidhaahdo yay u baab yahay buuri qusljumca had jirtaan waxaa weeyaan ninka muxaqiqa ama shaarixa ah yaa bayna qowseyn keel maadaama hadalkan hadalkii hore uusan ku xirnayn ee baab bilaabanaya u yahay yu baabkaas uu u dhiga isagaa ku sameey jumcada waxaan ognahay waa maalinta yahuud iyo nasaara ilaahay uu uu ka dalbay inay raadiyaan ay gafeen maalmihii lagu kalifay bay ka mid aheyd way way ka dhumeen marka nebigu wuxuu i ilaahay wuxuu nagu hanuuniyey wixii ayaga ay ay ka dhumeen horta maalintaas weeyaan wabittaali wuxuu i nebiga waxaan nahay kuwii dambeeye ee umamtaadana ka horeeya macnaha waxa weeyaan min naaxiyati alkhalqi annagaa ka dambayno abuurinta laakiin min naaxiyati alfadli waataqdiim iyo acmaasha khayrka o dhan nagaa kaga horayna maxaa yeele annaga jumcaan leenahay wlyahuudu bad tabacun buu nabiga alayh salaatu salaam yihi annagayna soo raaca ayb maalinta sidaas weeyaan khuliqa fiiha aadam waa maalinta jumcada maalinta jumcada wahiya yoomka oo taquumu fiihi saaca maalinta qiyaamada ay kacayso waa maalinta jumcada walidaalika xayawaanaadka jinniga insiga aan ahayn oo dhan maalinta jumcada way ka cabsadaan baa lii liannahu maalin kastoo jumca yuxtamil an yakuuna dalika alyowm inuu yahay nebiga wuxuu ihi fiihi saacatu laa yuwaafiquha cabdu muslimu yusalii lilahi tabaaraka wa tacaala acطaahu allahu eh, maa iyaahu ay maa araadahu nin muslim ahoo dukanay في رواية إلا ما من يعني إلا ما من مسلم فيه ساعة لا يوافق عبد مسلم يصلي أين كجري marka saacaة الإجاabة sidiiba ay ramadaankaba laylaة الqadri ugu jirto iyo maalinta jumcadana waxaa waaye saacaة الإجاaba ku jirto saacaة الإjaabadaas nusuusta markii loo fiiriyey laba qeyb laba meel un baa lagu sheegay markuu ninka imaamka mimbarka uu korayo ilaa uu ka soo degay inta u dhexayso oo marka ninkaasi imaamka ducadiisa iyo istijaabadiisa in ilaahi u aqbalay iyo salaada iyo waxa dhan waa duca gudigeed in ay tahay iyo in ay tahay aakhiru saacatin min yowmi اljumuca casirka markii qoraxda ay dhacay rabta agteeda marka labadooda waxaa laleeyahay xadiidka oo fii صaxiixi muslim wuxuu leeyahay markii khudbada jumcada la akrinayo laakiin xadiidkaas waxaa leeyahy wain kaana fii صaxiixi muslim cila inqiطaac iyo shuduud baa ku jirta oo xadiidka waxay kamid tahay axaadiida yaryar ee imaam muslim ku dhex jirta صaxiixiisa ee xagga daciifnimada laga hadlay min naaxiyat اlinqiطaac laysa lidacfi rijaali laakiin waxay u badan tahay baa liri sida uu غayru waaxidin oo wariyey saxaabatu rasuulillahi ina isku khilaafin in saacatulijaaba yowma aljumca aakhiru saacati min salaati alcasr min yowmi aljumca inay tahay taasaa raajix ibnu xajar aad buu ugu dheeraaday markaad kitaabu ljumca aada fiiriso fatxulbaari aqwaashana uu soo guuriyey marka dambe waxa weeyaan aimada waxay u badan yihiin in ay tahay maalinta ugu dambayso laakiin adiga labadaba inaad ku dadaashid baa haboon ayb maalinta jumcada ah aadaab badan buu nabiga alayh الsalaatu salaam unuu jideeyey qofkii inuu qabaysto inuu barfuun isa soo mariyo in uu salaada jumcada usoo jarmaado u ciyoon yimaado oo nabigu waatuu yihi macnaha ninkii saacadda hore yimaado man raaxa ywma اljumcati fi الsaacati اlأulى fakaأnamaa qaraba badana neef geel inin la baxayay lamid tahay oo sadaqaysta marka ninka imaamka un baa loo ogolyahay inuu yimaado imaamka lama rabo sida dadka bacdal samaynayaan inuu imaamka intuu yimaado salaadii khudbadii aan la gaarin oo masaajidka ku sunaysto u fariisto laysa min hadyi nabiy sala allahu alayh wasalam imaam haddaad tahay waxaa rabaa toos inaad khudbada waktigeeda fiirsata aad soo gish horay aad ka bilaawdo sidaasay ahaan jirtay camalka nebiga iyo khulafaa raashiduun haddii laga maarmi waayo masaajidka qolalkiisa qaabka kamid ah aad ku sugtid baa habo ayb ninka kale waa soo degdegaya markuu yimaado aadaab wuxuu leey sheeke iyo qazijac lama rabo dad baa waxaa weyaan masaajid gadaal intay fadhiistaana waxaad moodaa suuq inay dhex fadhiyaan say u sheekaysanayn taas aadaabta jumcada maaha inaad dikri iyo qiraa'a iyo ducaa inaad isku mashquulisaa la rabaa intaa aada yar oo aada joogto markuu imaamku u yimaadana haddana insaaf waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu khudbadaa lagu fasiray in marka aada dhegaysatid oo khudbadii macnaheedii aada fahamtid bimuqtadaahan aad ku camal fushid waxaan aada ula yaabay oo mar kastaba aan arkaa yani dadkaan meesha ay ka martay ma garanaysa nin baa waxa weeyaan waa soo daahaya markaasuu wuxuu ka soo bilaabaya masaajidka aakhirkiisa ilaa saf alawalba wuxuu rabaa in waxaan iska soo jiiro yani muslimiinta dhibka uu ku geystay dembiga asiga uu ka helay yani dadkii waswaas uu ku sameey wax la koobi kara ma ah nebiga nin laba qofood ka soo tillaabsanaaba wuxuu yidhi fariisu faqad aanayta wa aadayta le markii horena waa tala xumeedo waad soo dib marta markii kalena haddana dadkii baa dul maraysaa meel laska fariisa baa leydi mana fahmaayaan qofki haddaad wax kasta u sheegtid waxaa weeyaan sababtana waxaa weeyaan waxaa la rabaa waxyaalahaas oo kale ninka cilmiga barto iyo ninka jaahilka inay u siman yihi leannahu mujtamacii baa rabaa inuu cilmiga ku barbaaro caruurta intay yaryaryihiin inay bartaanaa la rabaa jumcada markaad timaadid meesha ugu banaan ugu sokayso inaad fariisato oo markaa aad meesha aad istaagtid aada imaamka dhegeyso marka ninkii man qaala lisaaxibihi eh, ansid walimaamu yaktub faqad lagaa buu nabiga u yihi calayhi salaatu wasalaam marka waa wax aada u adag fadiiladii wixii dhan baa kaa baaba marka qof kasta inuu ku dadaalo cibaadada wejkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qaba jira inuu yimaada fiicnaan leh faqaala nabig faqaala marka wuxuu yihi eh, imaamu shaafici ninkii wuxuu yihi faqaala alqaa'ilu fadkur wujuuhan sheeg buu yihi wajiyaalo oo min alaxaadiidi kamide eh, almukhtalifati iskhilaafsan cinda bacdi اnnaasi dadka qaarkiisa aydan mihaalkii buu nagu badiyey markaasaa layihi axaadiid kale oo dadka qaarkood ay u arkaan inay iskhilaafsan tahay oo adiga agtaadana aan isku khilaafsanayn wax nooga sheeg baa layidhi faqultu waxaan idhi buu ihi akbaranaa maliku can safwan bni sulaymi can caطaaءi bni yasaari can abi saciidin اkudriy ana rasuula اllahi qaala inuu yihi guslu ywmi اljumucati jumcada maalinteeda qabeyskeeda waajibun weeyaan mid waajiba calaa kuli muxtalimin nin qaangaari kulligiisa bay waajib ku tahay nin muxtanim oo xali isku junubi kaas laga hadli maayo kaas waxaa weeyaan ama jumca hala jooga ama aan la joogin kaas waxaa weye ixtilaamka goonigiisa laakiin waidaa balaqa alatfaalu minkum alxuluma oo macnaha qaangaaridda ah ninkii qaangaaray ee caqli leh ee markaas jumcada ay ku waajibtay waxaa ku waajiba maalintaas inuu soo qabaysto nabiga calayh isalaatu wasalaam marka waajibun taxtahu waxaa weeyaan inaad khad aad dejiso أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حوري من جاء ninkii yimaado minكم adinka idin kamida الجuمعaةa فalyqتasil asoo qabayso tii horena waaجiب baa la yihi tan dambana فalyqتasil والأمر إذا تجرد عن القرائن يqتضي الوجوب فalyqتasil buu nabiga عليه الصلاaةu وaسلاaم yihi ha qabaysto qofki ayb sidaas oo kale xadiid صaxiixa bukhaari wuxuu leey nabiga xaqu calىa kuli muslimi an yaqsila fii sabcati ayaami yowma an yaktasila fii sabcati ayaami yowma yaqsilu fiihi ra'sahu wa yani ninka muminka ah ugu yaraan todobadii maalmood maalin ou qamaysanayo oo madaxiisa dhaqayo oo wixii samayna waa in la helaa ayib marka hadda u fiirso nusuustii qaala shaaficiyu wuxuu ihi fakaana qowlu rasuuli illaahi wuxuu ahay sala allahu calayh wasalam fii guslu yowmi اljumcati waajibun ou yihi guslu yowmi اljumcati waajibun io wa amru bilgusli nabiga amarkiisa u amray in la qabayso falyaqtasilgeeda yaxtamilu macnayayni laba macno u ixtimaali karaa aldaahiru minhumaa labada macno midkooda muuqdo qawiga ah annahu waajibun inuu yahay in maalintaas lasoo qabaysto oo falaa tujziu طahaaratu طahaaradii ayna gudaynin lisalaati اljumcati laysu طahaariyo ilaa bilgusli mooye yani daahirkeeda waxa weeyaan in qabayska jumcada in lagama maarmaan ay tahay kamaa laa yujziu sowsan u gudaynin fii طahaarati اljunubi ninkii junubka ay طahaaradiisa gayru اlgusli qabayska waxaan ahayn macnahaas waa ka yani waxaa suuragala in loola jeedo jumcada maalinteeda ma ansaxaysa salaadeeda in loo soo qabaysta mooye sida ninka junubka eba salaad aysan ugu ansaxayn inuu soo qabaysta mooye wayaxtamilu waxaa suuragal e waajibun anahu waajibun inuu yahay fi اlاkhtiyaari wاlakhlaaqi wالnadaafa inuu ula jeeda nabiga waajibkii bimacnaa waajib yani bimacna luzuum ma ah laakin waajibun fi اlاkhtiyaar waa waajib macnaha waxaa wanaagsan in yani waxaa wanaagsan in la yidhaahdo waxaa wanaagsan in jumcada la qabaysto ayadoo loola jeedo min naaxiyat alakhlaaqi alfaadila iyo nadaafadii iyo sida wanaagsan oo la dooranayo ay waajib ku tahay macnahan dambo xadiidka ma keeni kara aada bay u adag tahay ayb laakiin musanifka meeshuu geeyey baan fiirinayna undur akbaranaa maliku can الzuhri can saalimi qaala wuxuu uri dakala rajulu baa soo galay oo min asxaabi الnabiy ywma اljumucati jumcada maalinteeda buu soo galay wa cumar bnu lkhaaabi yaktubu cumar bnu khadaabna ou khudba akrinayo faqaala cumar wuxuu yihi ayatu saacatin haadihi saacaddan maxay tahay ayatu saacatin saacad teeka aho haadihi middaan ay tahay saacaddan aada socotid maxay tahay cumar bnu khadaab taas waxaa laga qaatay ninka oo khatiibka ah iyo dadka waa isla hadli karaa dhib ma lah ninka hadduu khudba akrinayo mas'ala waa la weydiin karaa xadiid ou ama sheega ama aayad ou sheegay tafsiirkeeda waa la weydiin karaa yani laysa hunaaka maanic ninka ma'muumka iyo iyo iyo iyo imaamka oo khatiibka ah laakiin waxaa mamnuuca dadkaa fadhiyo inay isla hadlaan ama isu sheegaan xataa walow ninkii khata hadduu galo haddii aysan dhibaato weyn aysan jirin inaad ka aamustid weeyaan ninka hadduu ku dul socdo haddaad tiraa war fariisi lama ogole qaladkii baad gelaysaa adi naftigaada marka iska dhaaf iska aamus laakiin imaamka waa lala hadli karaa annaga marka waana cagsini imaamka waxaad moodaa inaan aan lala hadli karin baynamaa dadkaa markay xoogaa isku soo ay kala maqnaadaanba waa iska sheekay dadkaa markaadba masaajidka gaarkiisa dambe aad tagtid dad baaba iska sheekaysanaya marka hadda fiiri cumar ibn khadaab i ninka soo galay ah, waxaa la yidhi war waktigaan aad socotid maxay tahay khudbadii waa la iska dhaafay arrintaasaa la bilaabay faqaala ninkii daakhilka wuxuu ihi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkiisuyow inqalabtu min asuuqi suuqaan ka soo gadoomay fa samictu nidaa suuqii anoo ka soo noqday baan waxaan maqlay jumcadii in loo aadaamay markaas waktiga cumar ibnu khadaabna aadaanka dambe unbaa jiri jira kii hore ma jiri jiri waa kii khudbada ay ku bilaaban lahayd waay fasamictu nidaaa baan maqlay famaa zidtu calaa an tawadactu famaa zidtu kama ziyaadinin calaa an tawadactu inaan soo weese qaatay wuxuu rabaa inuu sheego waktigaan waxaan aan imiday waan usoo degdegsaday xataa qalbigaygaan ka baxday markaan maqlay suuqan ka soo cararay weesadii baan si daro soo jumcadaha hore ka soo aaday buuri fa cumar haddana wuxuu u yidhi alwuduu'a aydan ma haddana weese qaad kelimaad haddana wadataa ood ku kaaftoontay istifhaam weeyaan alwuduu'a aydan wax la yaab ah yani tacajub alwuduu'a aydan haddana ma weese qaad baad macnaha qabayski maad ka tagtay waqad calimta waxaad ogaatay baalinin yahabow ana rasuula allahi kaana ya'muru bilgusli qabays inuu amri jiray baad ogeyde haddana inaad salaadii ka soo daacday maad haddana qabays aan ku dartay arrintaada waa yani ma sahlano saasay ka mid tahay ayib akhbarana iqatu can macmarin can الzuhri can saalimin can abiihi mila macnaa xadiidi maalik xadiidkii hore oo kale yaa isnaadkan lagu wariyey wasamaa wuxuu magacaabay addaakhila midka soo galay yowma aljumcati bigayri quslin midka soo galay wuxuu ku magacaabay inuu ahay cuhmaana bna cafaan ninka jumcadi ka soo daahay maalintaas ee qabays aan yimidne wuxuu yidhi cuhmaan bna cafaana soo galay wa cumar bna khaaab yaktub marka hadalkaasaa dhex maray ayib marka hadda fiiri ficilkii cusmaan bni cafaan iyo cumar bni khadaab iyo ninkii qabays la-aantii uu dukaday yaa imaamu shaafici wuxuu rabaa inuu u qaato inay daliil u tahay waajibkii inuusan waajibkii bimacna alislaam oo salaadii ansaxayn ayna ahayn qaala wuxuu yihi falamaa xafida cumar cumar markuu ka xifdiyey can rasuuli annahu kaana nebiga inuu ahaa ya'muru bilqusli qabayska inuu fari jiray oo wacalima uu ogaaday cumar anna cuثmaan qad calima inuu og yahay min amri rasuuli illaahi rasuulka ilaahay amarkiisa bilgusli ou amray uma dakara cumar cumar ou sheegay licuhmaana uu sheegay amra anabiy nebiga amarkiisa bilgusli qabayska ou amray oo calima cuhmaanu daalika cusmaanna uu ogaaday falow dahaba calaa mutawahimin nin wax maleeya hadduu u tegi lahay anna cuhmaan nasiya cuhmaan waa soo iloobay sidaasuu weesada ugu gaabsaday hadduu nin dhihi lahay faqad dakarahu waxaa xasuusiyey cumaru cumar baa xasuusiyey qabla asalaati salaaddii intuusan gelin binisyaanihi asiga ilowgiisa ilowgiisau xasuusiyey oo haddii nin uu dhihi lahay cuhmaan ficilkiisa lama daliisho karo qabayskii inuu soo iloobaa dhici karta hadduu nin saas dhihi lahayo waxaan leenahay la liannahu cumar baa xasuusiyey salaadoon la gelin inuu iloobay cumaraa tusiyey ayb faqad dakarahu cumar yaa xasuusiyey qabla salaati binisyaanihi cusmaan inuu ilowsan yahay buu xasuusiyey falamaa lam yatruk cuhmaan cuhmaan markuusan ka tegin asalaata uusan ka tegin lilqusli liajli qusli qabayskaas la waayo awgeed hadduusan salaadii ka tegin walamaa lam ya'murhu cumaru cumarna uusan amrin bilkhuruuji in la baxa lilqusli qabays loo baxa dalla daalika midkaas wuxuu tusiyey calaa annahumaa labadoodii qad calimaa inay ogaadeen anna amra rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa amarkiisa bilqusli ou dadka amray cala alikhtiyaari inay tahay si doorasho inay tahay yay ogaadeen mooyee kanna kama tegi laheen kanna kama aamusi laheen oo qabayskoo salaada jumcada shardi u ah soo qabaysaa la dhihi lahay buu leeyahy ayib marka qad calima ana rasuula اllahi ana amra rasuul lahi cala اkhtiyaari laa alىa an laa yujzia gayru qabayska waxaan ahayn inuusan gudaynin saas umayna fahmin buu leeyahay lianna cumara cumar lam yakun ma ahayn liyadaca amrahu cuhmaan amarkiisa kii ka tago bilqusli u amray yacni cumar kama tegi lahayn inuu cuhmaan yidhaahdo ilaa wa ilaa soo qabaysa kama tegi lahayn walaa cuhmaana walam yakun liyadaca cuhmaanu saas in la yidhaahdo walaa cusmaanu cusmaanna kama tegi laheen id calimnaa haddaan ogaanay annahu cusmaankii daakirun iyo kii xasuusto litarki lgusli qabayska inuu ka soo tegay haddowba xasuusto asna kama tegi laheen iyo wa amra nabiyi sala allahu calayhi wasalama amarka nebiga uu og yahay bilgusli u qabays uu amray ilaa waalguslu inuu yahay mooye qabayska kamaa wasafnaan soo soo sifayna cala ikhtiyaari sida wanaagsan inuu yahay mooye wuxuu leeyahay cumarna ma dhaafi lahnin ilaa uu cusmaan masaajid ka bixiyo soo qabayso u yidhaahdo cusmaanna kama tegi lahayn qabayskii uu nebiga amray inuu ka tago ilaa labadooda ilaa walguslu qabayska cala ikhtiyaar inay yihiin inuu og yihiin mooye oo inay u fahmeen qabayskaas inuu ikhtiyaar yahay usan waajib ahayn inuu u fahmeen mooye si kale uguma tegi lahayn buu leeyahay ayb qaala wuxuu ihi warawa albasriyuuna markaa waxaa laleeyahay qolo badan baad ku haysato qoladan waxay leeyihiin annaga waxaan kugu waafaqsanay imaamu shaaficiyow qabayskii oo maalinta jumcada lasoo qabaysto laysa sharطan lisixati salaa taas waa kugu waafaqsannahay maxaa yeelay saas hadduu shardi ahaan lahay cusmaanna weese weese keligeed kuma kaaftoomi lehen waa soo lahay cumarna kagama aamusi lahen marka taas waxaan fahamnay qabayskii shardi uma ah laakiin waajib markaan leenahay waajibkaan ma aha sidii waajibkii oo oo tahaaradii oo kale ma ah oo sidii oo janaabadii oo kale ma ah marka maxaa lagala jeedaa wuxuu leeya waa waajib in lasoo qabaysto salaadiina way ansaxaysaa ninkii ka tagana waxaa waaye dembiyaa soo gaaray qolaa saas qabaan waxay leeyihiin axaadiidan waa axaadiid sariixa ah quslu yowmi اljumcati waajibun calaa kuli muxtalimin nin faqiihi ah hadduu hadalkaas dhihi lahay shaki kama joogi ahaanteen in ay waajibkaan bimacna alilzaam lagala jeedo famaa baaluka idaa kaana hada alkalaam min rasuuli illaahi waajibun calaa kulli muxtalimin in waajibkaan bimacna alilzaam ay tahay oo haddana falyaqtasil ay soo gaartay marka waxay tahay baa laleeyahay ninkii la yimaado waajibka waa kaga dhacaya hawaabna waa helaya ninkii ka tagane salaadii waa ka ansixay laakiin amarkii nebiga tawjiihaadka u khilaaf qolada kaloo diiday saasay leeyihin marka hadalkaasna aada buu qawi u yahay xaqiiqada marka loo fiiriy nusuus sariixada ah maalinta jumcada qabayskeeda in ay habboon tahay marnaba in laga tegi ilaa nin nisyaan uu galay ama salaadiiba labadii ragca oo inay ka tagtay ka cabsaday sida cutmaan ku dhacdoo kale taas waa goonigeeda laakiin jumcadii waa iska sunna in la yidhaahdo maca nusuusi sariixa aad bay u adagtay qaala wuxuu ihi imaamu shaafici warawa albasriyuuna waxay wariyeen ana الnabiya qaala inuu yidhi man tawada'a ywma اljumucati maalinta jumcada ninkii weese qaata fabihaa wanicmat fabihaa bitilka alkhasla oo wuduu'a yaa wanaagsan wanicmat yani fabiha fayuktafaa biha waa lagu kaaftoomaya wanima yani ay nicmat lwudu macnaha saas u ah waman iktasala ninkii qabaystane falguslu afdalu inuu qabaysta uu wanaagsanaan lahay marka kaas hadduu xadiidkaas ansaxi lahay musanifka haddi isnaadkiisa ma sheegin warawa lbasriyuna saddex isnaad buu ku soo aroor xadiidka waa la yaqaana jaabir ama hawariyo jaabir ibni samura ama kayrkiisa wa axaadiid kulahaa daciifa marka xadiidka daciifka marka lagu leeyahay alaxaadiiu dicaaf low jumicat bacduhaa ilaa bacdin tataqawaa marka lagu leeyahay waxaa u shardiya an laa yakuuna fii muqaabilihaa xadiidun aqwa minha hadda xadiidkan daciifka saddex haday yihiin waxaa hortaagan xadiidkii fi lbukhaari wa muslim guslu yowm ljumcati waajibun hadduuba kan ka hor yimaado xadiidkan daciifkaa kuwaan dicaafka yaziiduhaa dacfa waa inaad fahamtaa taas qaacida weeyaan marka lagu leeyahay xadiid daciifa in jaءa min wajhin aakhar anahu yataqawى bihi marka lagu leeyahy waxaa waaye ida lam yakun fi lbaabi ayru haadayni aaadiiayn ayru haadayni اlxadiiثayni labadaas waxaan ahayn markuu baabka ku soo aroorin asal bay noqonayaan laakiin labadii xadiid waxay tusinayaan oo daciifka ahayd xadiid diidaya kasoo horjeedo daciifnimo dheeraada ah uu ziyaadina ayaga liannahu waxaa weeyaan nin taban yaro awar socon waaye ooba haddii socolina aan socon karin haddii nin qawo badan hadda jidka isu istaaga maxay noqonaysaa laa yumkin an yatajaawazahu saas waa markaa laakiin ha umalayn ana kula daciifin yataqawaa bidaciifin aakhar weligaa ha isu malayn ayib marka imaamu shaafici hadalkiisa weli inuu meel marya rabaa wuxuu leeyahay أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت كان كان الناaس dadka waxay ahaan jireen cmaala أنfusihim naftooda kuwa u shaqeey wa kaanuu waxay ahaayeen yaruuxuuna kuwa tago bihay-aatihim sida ay yihiin yay ku bixi jireen dadka waxaa weeyaan dad ayga shaqaysta maanta dhan nin beer soo fasho nin xoolo soo jirto nin guri ka shaqaysto nin wax soo dhiso sida maanta dhan loo shaqaynayo yaa jumcada hore looga soo dhaqaaqi jiray marka hay-aadkooda bimacnaa annahum kaanuu ya'tuuna ila aljumcati calaa xaalihim sidooday ku imaan jireen baa lagu leeyahay ayagoo iska wasaqdii shaqadii wato yay imaan jireen faqiila lahum waxaa loo yidhi law iqtasaltum haddaad qabaysanahaydeen low iqtasaltum cibaaradaas waxaad ka dhadhamin kartaa low iqtasaltum kaana afdal lakum walowba nebiga hadalkiisa hadal aan lagu dari karin laakiin waxaa fiicnaan lahaydeen inaad qabaysateen ee laga fahmaya laakiin waxaa la leeyahy qoladii hore way daba joogaan waxay leeyihiin waxyaalaha qabayska keenay in la waajibo ay caddaynaysaa oo ninkii muslimkaa ah in la dhibo ma banaano haddaed maanta dhan intaanoo dhan dufin iyo eh, maxaan ku yidhaha shaqada iyo korkaaga dhan ay soo uu soo urayo markaa ninkii fariistay oo maanta isa soo barfuuniyey oo khudbadii aad ku raaxaysati lahayd baad dhibaato u keentay ninkii mu'minka haddaad dhibtidood riixadaada iyo balaayadaada ku dhibtidne waxa weeyaan eh, dembi baadba gashay iska dhaaf wax kale waatau nabigu yihi ninkii man akala albasala aw falaa yaqrabana masaajidana yani waxaa loo diidaa ninkaa muslimka oo kugu dhibtoonay marka adoo caraqaadii waxaadi wato inaad timaadid maalintaas waxaa loo sii khasisay oo mar kastaba idinka waa lagu dhibtoonayaa laakiin jumcada jamceeda badan dadkii baa buuxsamaya waxaa laga yaabaa meel ay neef iyo dabaylka soo gasha maraha marka dhibkaasaa aada usii dar maalmaha kale waxaa laga yaabaa masaajidkii firaaqa inuu leeyahay xoogaa hawa ay dadka soo gelayso walowba ay habbooneenba salaad kasta ha ahaato wakhti kasta ha jooga ninka muminka aduur shatru liimaan weeyaan weligaaba nadaafadaada iyo caraftaada iyo wanaagaada inaad ku dadaas min aadaab islaam bay ka mid tahay laakiin maalintaasay gooni usii daran tahay weeyaane maalmaha maalmaha kale sida rabta u soco laga qaadan maayo laakiin nadaafo siday madluub u tahay ayib markaa musanifku waxau leeyahay intaas waxaan ka qaatay in in qabayskii maalintii jumcada haba wanaagsanaatee laakiin waajib ay ahayn laakiin qolada ku dooday waxay leeyiin sax waa shardi ma aha laakiin waajibnidiis waa ku baaqi annahyu can macnan dalla calayhi macnan fii xadiidin gayri wuxuu leeyahay wuxuu u baab yahay annahyu can macnan macno layska reebo dalla calayhi macnahaas ou tusiye macnan aakharu macno kale fii xadiidin gayrihi ku sugan wuxuu leeyahay nebiga macno uu naga reebay macnahana uu nebiga naga reebayna aan fahmin ilaa xadiid kale aan ku fahmnay yacni annahyu can macnana layska reebay dalla calayhi nahyigaas ou tusiyey macnan aakharu macnaha saasay ka dhigan tahay macno kale oo fii xadiidin hayrihi fii xadiidin aakhar xadiidka nahyigu ku soo arooray maahaene xadiid kale ayaa macnihiisa noo tusiyey أخبرنا مالك عن أبي الزناad ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi waxaa laga wari qaala inuu yihi laa ykطب أحadكم أxadkiina yowsan yowsan khiطba raadinin uusan macnaha guur yowsan ka dalbin calىa khiطbaةi أkhiihi walaalkiis doonitaankiisa yani khidba bikasri اlkhaai waa khidba doonin weeyaan gabadhii markii la doonto aa laga hadlay laa yakhtub yousan doonanin axadukum axadkiina calaa khidbati akhiihi walaalkiis meel ou doontay yousan asna doonidkaa saraacsiin gabar baa la doontay ciddoodiyaa siisay gabadhina waa ogolaatay ciddina waa la si nebiga marka waxaa laleeyahay ninkaas inaad daba kacdid naagtii aad ka shukaansatay ciddii lacag aad u bandhigtid gabadhi ha ka soo wareegsanin baa layidhi lianna waxay dhalinaysaa muslimiinta xiqdi iyo xasad ay dhalinaysaa marka lama rabo wax allaale wixii muslimiinta khilaaf dhalinaya waa la iska reeba marka sidii tadli yani gashiga iyo kiibada iyo xasadka iyo namiimada xikmada loo reebay muslimiinta wixiiba dhibaato dhex keena dhan waaba la reebay sideedaba marka ninkaa walaalkaa meeshuu galay ilaa guul ou ka gaaraya ama uu ka tegaya u dhaaf baa lagu leeyahay ayb أخبرnaa malik عan naafic عan ibni cmar عan النabiy anahu qaala inuu yihi laa ykطb أxadukum axadkiina yousan doonano khudba uusan samayn calىa khidbati akhi xadiidkii hore wa qaala shaaficiyu uri falow lam taأti haddaysan imaan lahayn can rasuuli اllahi ilahi rasuulkiisa dilaalatan tusid calىa ana nahyahu nebiga markuu naga reebay arrintaas can an yakhtuba inuu rajulkii dalbo calaa khidbati akhiihi walaalkiis khidbadeedii calaa macnan hadduusanna tusi lahayn nebiga duuna macnan calaa macnan in lagala jeedo duuna macnan macno kale aan lagala jeedin xadiidkaas nebiga hadduusan xadiid kale soo arooray oo xadiidkaas laba midkood mid ka mid loo jeedo usan noo fasiri lahayn hadduusan nebiga sugnaan lahayn kaana aahiru sida muuqata xadiidkaas laga qaado waxay noqon lahayd anna xaraaman xaraam noqon lahayd an yakhtuba almaru qofkii inuu doonto calaa khidbati akhiihi min xiina yabtadi'u qofkii markuu doonista bilaabo ilaa an yadacaha intuu naagtii ka tago intaasoo dhan ina naagtii loo dhowaa karin yaan xadiidka ka fahmi lahayn buu leeyahay xadiidka daahirkiisa waxau tusin lahaay naagta ninkaan habeenkan waa ku rabaa markuu yidhaahdo laga bilaabo ilaa uu yidhaahdo bas waa guurkii waa naga kharibmeen makaa rab intuu ka yidhaah inaan loo dhowaa karin oo ninkii naagtaas shukaansadana ay noqonayso laa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiih ay noqonayso laakiin nebigaa waxaa na tusiyey in khidbadaas la sheegay macnaheeda ayna saas ahayn taas buu kuu fasiraya markaan fiiri qaala wuxuu ihi wa kaana qowlu nabiyi wuxuu ahaa laa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiihi ou yidhi yaxtamilu waxaa suuraga leh an yakuuna inuu ahay jawaaban inuu ahay hadalkaas asige jawaabkoo araada bihi nebigu ula jeeday fii macna alxadiidi jawaabtaas yani an yakuuna jawaaban lisu'aalih araada bihi fii macna alxadiidi xadiidka macnihiisa lagu cad